hare raha kugutu hare ya halkanaad ku taaliyo habkanuu ilaahay anaa kuugu hidiye argaysa anfiyo kulayliyo wax naftaadu iibtana tan laga hadayne ti hadhaaqabow iyo wadaba badnayday hoygii caafimaadka ahudan iyo barwaaqi ah qabeelka raaxada milow hadhay

barkiisaan adna ugu horaysaa maskaxa dhalka curiisiyo fanka hooyadii curiisiyo fanka hooyadii abuurka midhiyo heesaaga koriya diinta hoobal kuu kacay hanaa kuu hibeeye argaysa hareeriya canshaarta suuqyada si laga helaya habla shalaaqsan iyo qaar ku hagoogta quruxdaba si lagu hubsadaye agartawda yaahubi asagu yaa hubiyo mahaysaa waruugana horatiu lahayde gabay away ugu horaysaa dalka horo markiisaad adna ugu horaysaa ubaalay gabayo way ugu horaysaa dalka hore umarkiisaad adna ugu horaysaa argaysaa caanaha hadhiyo suubaxa qof waliba kahaaga ninku hoyday laba jeer u halmaami maaye argaysa markaad hilinka dheere shanta maylka haysana hoogaasi waxaane عارون فيها البولها سيدها وهايدي لقن كان القليساي أسيده يبويرو يا وقال هلاعة اللي بسوه التنيا lagu soo hooxisanaya awbaalayay gabay awaygu horaysa dalka hore umarkiisaad adna ugu horaysa dalka horumarkiisaaad adna ugu horaysaa